alxamdu lilaahi rabi اlcaalamiin sal allahuma wslama cla nabiyina muxamedi wcla aalihi wasaxbihi wman waalaah allahuma callimna ma yanfacuna wanfacna bima callamtana wazidna cilma yanfacuna uma ma bacd waa kitaabkeennii aladab اlmufrad liabi cabdillaahi moxamed bnu ismaaciil albukhaariyu raximah اllahu tacaala raxmat waasica waana dersigeennii koob iyo tobnaad wuxuuna ka bilaabmanayaa xadiiska xadaanaa muusa ibnu ismaaciil atabudaki qaala xadaanaa rabiic ibnu muslim abu bakr qaala xadaanaa muxamed بن ziyaadin can abi hurayrata can اnabiyi sala اllahu alayhi wasalama qaal abu hureyra wuxuu nebiga ka warinayaa salawaatu ullaahi wasalaamu calayh inuu yidhi qaala allahu tacaala ilaahay baa wuxuu yidhi subxaanahu wa tacaala linafsi naftii wuxuu ku yidhi ukhrujii soo naf yahay soo bax ruuxa markii nafta laga qaadayey malaa'igta dhambaalkii iyo fariintii loogu soo dhiibay ayaa ilaahay wuxuu ku yidhi naf yahay soo bax qaalad waxay tidhi laa akhruju soo bixi maayo ilaa kaarihatan anigoo necbaysanaya mooye soo bixi maayo rawaahu lbukhaariyu baa warinaya fii taariikhi اlkabiir buu ku warinaya mujaladka saddexaad bisanadin saxiix xadiiskani wax cilaaqa a ah lama leh baabkii hore laakiin nusaakhda yani qorayay axaadiista bukhaari ka qorayay ayuunbaa dabageliyey baabkii hore wuxuu ku saabsanaa baabun man laa yashkur innaasa ruuxaan dadka ku shukriyin marka cilaaqo lama leh laakiin nusaakhda ayaa isdabagelisa ruuxa bini aadamkaana dabeecada basharka waxaa ka mida inuu geerida necbaysto waa shay jibilada iyo dabciga basharka ka mida isagoo ogoo rumaysan inuu dhimanayo kullu nafsin daa'iqat اlmowt wa inamaa tuwafawna ujuurakum yowma alqiyaama faman zuxzica can الnaari waudkhila اljannata faqad faas ayuu haddana geerida uu necbaysanaya qaala اlimaamu raximah اllahu tacaala baabu macuunati rajuli akhaahu wuxuu baabu yahay ninku inuu kaalmeeyo walaalkii wixii gacan iyo gallad uu ku dhaamo waa walaalkiisii muslimkaa xadaanaa ismaaciil ibn abi aweys qaala xadaanii cabdiraxmaan ibn abi sinaad waa saduuqun can abiihi abu sinaad cabdullaahi bnu dakwaan alqurashi can curwata bni subayrin can abi murawix abu muraawix waxa weeye waa iqatun adraka الnabiya salى اllahu alayh wasalam walam yarah sida mucalliqu uu leeyahay nebiga wuu soo gaadhay laakiin nebi maxamed ma arag can abi darin abi dar alkhifaari saxaabiga layaha waxaa laga wariyey can الnabiyi salى اllahu alيh wasalam nebiga wuxuu ka wariyey qiila waxaa nebiga loo yidhi ayu اlacmaali khayr ayu khisaali اlacmaali acmaasha khisaalkooda iyo arrimahooda mideebaa khayrun ugu khayr badan qaal wuxuu yidhi iimaanu billaah rumayn alla la rumeeyo subxaana wa tacaala waa acmaalu lquluub marka la eego waxaa ugu fadli badan iimaanka ruuxa qalbigiisa ku jira ilaahay subxaana wa tacaala uu hibeeyey wa jihaadun fii sabiilihi acmaasha badanigana wa jihaadun fii sabiilih alle subxaana wa tacaala dartiisa oo loo halgamo iyo kelmadiisu inay kor noqoto qiila waxaa layidhi fa ayu riqaabi qooraha midoodeebaa afdal ugu fadli badan dhanka addoommada la xoraynayo ee ilaahay subxaana wa tacaala loogu dhowaanayo marka la fiiriyona teebaa ugu fadli badan qaala wuxuu yidhi nebigu aqlaaha samanan midda lacag ugu lacag qaalisan aqlaaha samanan riwaayaadka qaarkoodna aclaaha yacni aclaaha samanan midda lacag xagga lacag ahaan ugu sarraysa ayb wa anfasuhaa midda loogu kalgacayl badan yahay cinda ahlihaa ehelkeeda agtiisa midda loogu kalgacayl badan yahay qaala wuxuu idhi afara'yta bal iiga warra nebi muxamedow in lam astadic haddaanan karin yani bacda alcamali camalka barhkii haddaan awoodi kari waayo afara'yta bal iiga warran in lam astadic haddaanan awoodin oo aanan karin <coughs> bacda alcamali camalka samayn kari waayo waxyaabihii qurbaadka ilaahay loogu dhowaanayay qeyb ka a ah haddaan ka caajiso maxaan sameeya qaala wuxuu yidhi fa tuciinu waxaad u kaalmaynaysaa daa'ican yacnii mid dayacan oo faqri iyo baahi u saaxiib daa'ica waxaa la yidhaahdaa waa duu dayaacin min faqrin wa ciyaal mid baahi iyo caruur yani markaa u saaxiib ow amase tasnacu waxaad u samaynaysaa la akhraqa midaan waxba samayn karin oo falkii isku dayaya ayaad u samaynaysaa alakhraq waxaa la yidhaahdaa yacni waa man laysa bisaanic midkaan yani markaa saanic ahaynoo aan waxba samayn karin waxbuu rabaa inuu sameeyo wixii ma garanayo caagadanuu isyidhi furo ma furan karo wabeelkiibuu isyidhi furo ma furan karo hadda waqtigan casriga waxaad fahmaysa waxbuu isleeyahay shaquu isku dayaya shaqadii ma garanayo musqushii baa ka xidhantay lifdigii iyo wiishkii la raaci lahaaba baa ka xidhmay u samee ha yaraysanoo ha sahlan kaalmee ow amase tasnacu waxaad u samaynaysaa laakhraqa yacni mid aan waxba samayn karin qaala wuxuu yidhi afara'ayta bal iiga warran in dacuutu haddaan ka taag darreeyo oo waxaasoo dhan aan awoodi waay qaala wuxuu yidhi tadacu nnaasa dadka ayaad kala tegaysaa min ashari sharka haddaad khayrka faraxa badan aada awoodi kari weydo naftaada sharkeeda bini aadamka ka kaafi ummadda sharkaaga ka hayso waa dhib mogtahay haddaad sharkaagiina aada haysan kari weydo khayr akowntiga iyo bangiga aakhiro kuugu dhacayna aanu jirin oo iyadoo xasanaadkaagiiba uu yaraa haddana bini aadamkii ay u soo xaadiraan wixii yaraaya goobta aad la timi soo dhib maa dhib ah. waay nebigu wuxuu yidhi salawaat ullahi wasalaamu caleyh tadacu nnaasa dadka ayaad kala tegaysaa min ashari sharka fa inahaa midaasi sadaqatun sadaqo weeye tasadaqu biha calaa nafsik naftaada ku sadaqdaysa yacni waa sadaqo aad naftaadii ka bixisay oo kale ka dhigan tahay mar haddaad sharkaagii aada bini aadamka aad ka ilaaliso bukhaari baa xadiiska fii saxiixii ku warinaya laba kun saddex boqol iyo siddeetan iyo labo raqamka ah imaamu muslim fii kitaabi iliimaan boqol soddon iyo lix raqamka ayuu ku warinaya fi saxiixayn buu ku sugaya xadiisku qaala alimaamu raximah اllahu tacaala baabun ahlu اlmacruufi fi اddunya hum ahlu اlmacruufi fi اlaakhira dadka adduunyada macruufka iyo samaha iyo wanaagga lagu yaqaano waa dadka aakhiro yacni wanaagga iyo samaha lagu yaqaano oo ilaahay martiqaadkiisa qiimiga badan helaya qala اlimaamu raximah اllahu tacaala xadaana caliy bn abi hashim wa saduuq qala xadaanii nusayr bn cumara ibn yasiid ibni qabisata ibn yasiid alsadi yani ninkaas laa yucraf ila bihadihi اriwaaya can fulani waa majhuul lama garanayo ninka qaala wuxuu yihi samictu burmata ibna leysin burma ibnu leys baan maqlay ibni burmata anahu samica qabisata bni burma alsadi saxaabigaas wuxuu ka maqlay qaal wuxuu ihi kuntu waxaan ahaa cinda nebiyi sala allahu caleyh wasalam nebiga agtiisaan ahaa fa samictuhu waxaan maqlay yaquulu isagoo leh ahlu ahlulmacruufi dadka macruufka iyo samaha lagu yaqaano fi dunyaa adduunyada dhexdeeda hum iyagu ahlu lmacruufi macruufka iyo samaha dadka lagu yaqaano wey fi laakhirati aakhira wa ahlu ahlulmunkari munkarka dadka lagu yaqaano fi dunyaa adduunyada ilaahay subxaanau watacaala shareecadiisa inay khilaafaan iyo manhajkii alle uu soo dejiyey dadkay tilmaan adduunyada u tahay aakhirana tilmaan bay u noqonaysa maxaa yeeley adduunka wuxuu yahay daarulcamal aakhirana waxa weeye waa daaruljasa marka wixii aad beertay ee bangiga dhigatay unbaad ilahay agtiisa ka helaysa wuxuu nebigu yidhi salawaatu ullahi wasalaamu caleyh wa ahlu lmunkari munkarka dadka ehelkiisa ah ee xumaatada samaynaya fi dunyaa adduunyada dhexdeeda hum iyagu ahlulmunkari munkarka ehelkiisa weeye fi laakhirati aakhiro xadiiska xaakim baa filmustadar ku warinaya mujaladka afraad saddex boqol konton iyo toddoba alimaamu siyuudi raximah اllahu tacaala fii duri lmanhuur mujaladka afraad laba boqol labaatan iyo afar albanina fii saxiixi aladabi اlmufrad wuxuu ku yihi waa saxiixun yani bishawaahid saxiixun liqayrihi sidoo kale bazaar baa warinaya cabdulaahi bnu axmed baa fii siyaadati musnadi abiihi ku warinaya abu nucaym alasbahani ayaa fii macrifati asaxaaba ku warinaya riwaayada abu nucaym yani fii macrifati asaxaaba uu ku warinayo yacni ninkan majhuulka ana meesha waa ka baxayaa samaacna waa ku jiraa ujeeddaduna waxay noqonaysaa ruuxa wanaagga iyo samaha lagu yaqaano wanaagga iyo samahaasuunbaa anfacayo aakhirana dadka wan wanaagsan ee ilaahay subxaana watacaala martiqaadkiisa qiimiga badan ka qayb gala ayuu noqonaya adduunkaas salaax lagu yaqaan ninbaa nebiga la soo mariyey jinaaso iyo meyd baa la mariyey markaasuu yihi wajabat khayr bay ku ammaaneen waa nin fiican waa nin cibaado badan nin ilaahay ku xidhan buu ahaa nin kalea la soo mariyey shar bay ku tilmaameen wajabat rasuulka ilah maxaa u waajibtay wuxuu ihi kanna khayr baad ku ammaanteen antum shuhadaau llaahi fi lardi kana yani aad khayrka ku ammaanteenna janna u waajibaysa midkaad sharka ku ammaanteenna yani waxa weeye naar baa u waajibaysa <coughs> riwaayo kale nebigu salawatu wasalaamu caleyh wuxuu yihi ahlu jannuhu waxa weeye waa man mala'a allahu fii udnayhi bisanaa'i alxasan waa dadka waa midka dhegihiisa yani dadku ay ka buuxiyeen ammaan wanaagsan oo ummaddu ay ammaanaya hebel waa ahlu khayr baa la leeyahy midna qabrigiisii marka la tagaa waxaa laleeyahay ha ninkan hebel miya adduun hebel ma ninkii hebel ahaabaa maanta wax kale lagu dari maayo maxaa loo qarinaya nin adduunyuu ahaa waxaa laga gaabsanaya nin waliba qabrigaa dushiisu isleeyahy ha markhaati kicin waxa sheeg sheegi ama nin baa odhanaya waa nin adduunyuu ahaa nin adduunyuu ahaa macnaheedu waxaa weeye nin aakhiro maahay ilaan adduunyada iyo aakhiraduba mid waliba dad bay leedahay wman araada alaakhirata wasacaa laha sacyaha wahuwa mumin faulaa'ika kana sacyuhum mashkuura man kana yuriidu alcaajilata cajalna lahu fiiha ma nashaau liman nuriid uma jacalna lahu jahannama yaslaha madmuuma madxuura qaala alimaamu raximah llahu tacaala xadaana muusa ibnu ismaaciil atabudaki qaala xadaana cabdulaahi ibnu xasaan alcambari cabdulaahi ibnu xasaan alcambari yani waxaa lagu laqabkiisa la yhaha tacriis waa maqbuul qaala xadaanaa xayaan ibnu caasimi wa kaana xarmalatu xarmala wuxuu ahaa abaa ummihi ninkan yani xibaan ibnu caasim awowgii xagga hooyo awowga uga waxaa la odhan jiray xarmala yani ayaa la odhan jiray wa kaana xarmalatu wuxuu ahaa abaa ummihi yani hooyadii aabbaheed buu yani hooyadiisuu aabbe u ahaayo macnaha awowgii dhanka hooyo ayuu ahaa faxadaatnii safiyatu ibnatu culayba wa duxayba ibnatu culayba waa khada sanadka ku jira nusqadaas sidaa u qoran waxaa weeye wa kaana xarmala wuxuu ahaa abaa ummihi xibaan ibnu caasim iyo safiya ibnatu culayba iyo wa duxayba ibnatu culayba dhammaantood xadiiska waxay ka wada qaadanayaan xarmalay ka wada qaadanayaan xarmalana muxuu u yahay labada gabdhoodna awow dhanka aabbe buu u yahay yacnii xibaan ibnu caasimna wuxuu u yahay awow dhanka hooyo buu u yahay marka waxay ka dhigeen marka yani xarmala yanii inuu leeyahay faxadasatnii safiyatu ibnatu culayba wa ibnatu culayba laakiin sanadku wuxuu isugu xidhan yahay xadaanaa xibaan ibnu caasim wasafiyata ibnatu culayba waduxaybata ibnatu culayba yacnii wakaana xarmala wuxuu ahaa wakaana xarmala wakaana jadduhumaa awowgood wuxuu ahaa xarmalatu abaa abiihimaa yacnii aabbahood ayuu aabbe u ahaayo dhanka aabbaha ayuu awow uga ahaa annahu xarmala ahbarahum inuu u warramay dhammaantood haddana wuxuu soo celiyey can xarmala yacni annahu xarmala ahbarahum inuu u warramay dhammaantood waa kuwe culayba iyo duxayba iyo xibaan ibnu caasim dhammaantood inuu u warramay annahu kharaja yani xarmala ibnu cabdilaahi inuu soo baxay xataa ata nabiya sal allahu aleh wasalam ilaa nebiga uu yimi fakaana cindahu nebiga agtiisuu ku sugnaa xataa carafahu nebiyu sal allahu aleh wasalam ilaa nebigu uu ka bartay ilaa dadkii kale uu ka bartayoo nin nebigu yaqaano yani markaa uu noqday falama irtaxala markuu rartay gaadiidkii ee uu guuray ayaan qultu waxaan idhi fii nafsii naftayda waxaan ku idhi wallaahi ilaahay baan ku dhaartay la aatiyana nebiya sal allau calayh wasalam wale nebi maxamed baan u tegayaa xata sdaada ilaa aan ka siyaadsado min alcilmi cilmi aan ka siyaadsado saxaabigii markuu gaadiidkii rartay isyihi hashii fuul ayuu qoomameeye wuxuu ihi ooma oh, adigoo nebi moxamed wax dardaaran iyo sahay aan kala tegin miyaad eh, yani haddii ilaahay kuu runya iska tegaysa maya nebi moxamed ku noqo oo dardaaran ii dardaaran dheh fa ji'tu imi amshi anigoo soconaya xataa qumtu ilaa aan istaagay beyna yadayhi hortiisa fa waxaan idhi maa taamurunii maxaad i faraysaa rasuulka ilaahayow acmalu inaan shaqeeyo shaqo aan qabto iyo camal aan qabto ilaahay ugu dhowaado maxaad ii sheegaysa qaala wuxuu nebigu yidhi yaa xarmalatu xarmalow i'ti lmacruufa macruufka iyo samaha iyo wanaagga la kaalay wajtanibi lmunkara munkarkana ka dheerow uma rajactu waan soo laabtay xataa ji'tu raaxila ilaa gaadiidkii aanu imi kelmad sahayaa laysiiyo waxaa la yidhi samaha iyo wanaaggana ku dadaal xumahana iska ilaali waa kelmad ay ku dhan tahay maxay awaamirtii shareecada oo dhan baa ku dhan laakiin saxaabigu markuu gaadiidkii tegay buu fududaystay haddana wuu soo noqdo wuxuu bal kale nebiga weydii uma aqbaltu waan soo qaabilay xataa qumtu ilaa aan istaagay maqaamii booskaygii qariiban minhu meel ku dhow meeshii markii hore aan taagna faqultu waxaan idhi yaa rasuulallah rasuulka ilaahayow maa ta'murunii maxaad ii faraysaa yacnii acmalu inaan sameeyo camal aan sameeyo ilaahay ugu dhowaado qaal wuxuu yidhi yaa xarmalatu i'ti lmacruufa wajtanib ilmunkar macruufka la kaalay samaha iyo wanaagga ku dadaal wixii sharcigu uu diiday xumaataana iska ilaali haddee khayr oo dhan intaasuuba ku kooban yahay bal waa wadiifada ummadda nebi moxamed salawaatu ullahi wasalaamu calayh kuntum khayra ummatin ukhrijat linnaas ta'muruuna bilmacruufi watanhawna can ilmunkari watu'minuuna billah waltakun minkum ummatun yadcuuna ila alkhayri wayamuruuna bilmacruuf wayanhawna can ilmunkar waa shaqada ummadda nebi moxamed salawaatu ullaahi wasalaamu caleyh wandur yacnii fiirso buu yidhi oo ka fiirso fiiri maa yucjibu waxaa cajab gelinaya udunuka dhegtaada waxaa cajab gelinayana fiiri an yaquula laka inay kuu yidhaahdaan alqowmu qoomku idaa qumta markaad ka istaagto ka kacdo min cindihim agtooda faatihi la imow waxaad ka fiirsataa buu yidhi wandur fiiri maa yucjibu udunaka yacni maa yucjibu wax cajabgeliya udunaka dhegtaada wax cajabgeliya macnaha dhegtaadu markay maqasho waxaad ku farxayso oo muxuu yahay waxaas an yaquula laka inay kuu yidhaahdaan alqowmu qoomku inay kuu yidhaahdaan idaa qumta markaad ka kacdo min cindihim agtooda faatih lakaale wixii wanaagii aad jeceshahay qoladii aad la fadhiday inay kugu ammaanaan marka hore la kaalay ila been laguma ammaani maayo ayib dhegtaadu maxay jecesha haddii majliskii aad ka kacday in lagu ammaano aan faraha lagugu fiiqin oo lagu yidhahdo fulaan wallahi waa nin khayr badan waa nin kana waa nin keera in lagu yidhahdo laakiin nebigu wuxuu yidhi faidaa ushiira bilasaabici falaa tacuduuhu qofka ummaddu ay faraha ku fiiqdo ha tirsanina buu yidhi nebigu ha xisaabsanina haddii marmarkaad soo socoto lagu ya warkii baa soo soco bal noo kaadiya ukaadiyaha warnahayna dhaafee suga ayib dabeeco xumadiisa iyo akhlaaq xumadiisa iyo dhaqan xumadiisaa ummadda uga baqaya marka war inaga daaya balkiibaa soo socdee haddii saa lagu yidhaahdo qofka sidaa bulshadu faraha ugu fiiqdo ha tirsanina ha xisaabsanina baa nebigu yidhi salawaatu ullahi wasalaamu calayh ayib wandur fiiri buu nebigu yidhi salawaatu ullahi wasalaamu caleyh alladii midka takrahuhu aada necbaysanayso karaahiyaysanayso an yaquula laka alqowmu qoomku inay kuu yidhaahdaan idaa qumta markaad ka istaagto ka kacdo min cindihim agtooda fajtanibhu ka dheerow yanii fajtanibiihi ka dheerow nusqooyinka qaarkoodna fajtanibhu ka dheerow saana saasaana sax falamaa rajactu markaan soo laabtay ninkii laba goor buu soo noqday labadii goor ee uu soo noqdayna hal kelmad baa loo sheegay nebiga waxaa la siiyey utiya jawaamicu lkelim hal kelmad oo kooban oo murti oo dhani ay ka farcamayso baa ilaahay ugu deeqay nebiga salawatu wasalaamu caleyh ninkii marka wuxuu is yidhi labadii jeere aad nebiga u tagtayba hal kelmad baa lagu yidhiye maxay tahay kelmaddan markuu gurigiisii tegay buu ka fekeray wuxuu yidhi falamaa rajactu markaan soo laabtay baan tafakartu aan ka fekeray hadalkii laygu yidhi iyo wuxuu xambaarsan yahay murtidu xambaarsan yahay faydaahumaa waaba iyadoo labadaa kelmadood lam yadaca aanu ka tegin nebigu salawaatu ullahi wasalaamu calayh shay-an shayna aanu ka tegin laba kelmadoodo khayr iyo sharba koobaya ayuu nebigu ii sheegay annaga moogtahay axaadiis selafka waxaynu ku kala duwanayn dadkan selafkaah hadday xadiis nebiga ka maqlaan ama aayad qur-aana yacni markaa ay maqlaan way ku tadaburi jireen afalaa yatadabbaruuna alqur'aan am calaa quluubin aqfaaluha falaa yatadabbaruuna alqur'aan walow kaana min cindi hayr اllahi lawajaduu fiihi ikhtilaafa kaiira baa la yidhi subxana wa tacaala xadiiska alimaam almizyi baa fii tahdiibi kamaal ku warinaya fii tahdiibi alkamaal buu ku warinaya mujalladka koob iyo tobnaad boqol sagaashan iyo kow xadiiska cilooyinka ku jira lagu daciifiyey oo albaani daciifadu ku daciifiyey kun afar boqol iyo siddeetan iyo sagaal raqamka yacni waqad yuxasan dabaqada ay joogaan dadkani marka la eego iyo qoyskoodii inay wax ka warinayaan culimada qaarkeed yani inay taxsiiniyaan baa dhici karta xadaana alxasan ibnu cumara qaala xadaana muctamir ibnu sulaymaan qaala wuxuu yidhi dakartu liabii aabbahay baan u sheegay xadiisa abi cuhmaanin abuu cuhmaan xadiiskiisa can salmaanin uu ka warinayo abi cuhmaan waa cabdiraxmaan ibnu millin cabdiraxmaan ibnu millin ataabiciyu اljaliil almukhadram waxaa la yidhaahdaa cabdiraxmaan ibnu milin yani abu cuثmaan can salmaan alfarisi xadiisuu salmaan alfarisi ka warinayo annahu qaala salmaan wuxuu yidhi ina ahla almacruufi dadka macruufka iyo samaha iyo wanaagga samaynaya fi dunya adduunyada dhexdeeda hum iyagu waxaa weeye ahlu lmacruufi macruufka iyo samaha iyo wanaagga dadka samaynaya weeye fi laakhirati aakhiro dhexdeeda faqaala wuxuu idhi inii samictuhu waan maqlay samictuhu waan ka maqlay salmaan samictuhu waan ka maqlay min abi cuhmaana cabdiraxmaan ibn milli baan ka maqlay yuxadiuhu isagoo xadiiska ka tebinaya can salmaana salmaan isagoo ka tebinaya fa caraftu waxaan gartay buu yidhi ana daaka kaasi kadaaka sidaa inuu yahay ruuxa adduunka wanaag iyo samo sameeya yacnii inuu yahay ruux wanaag iyo samo lagu yaqaano aakhirana wanaagiyo samo ilaahay uu ku abaalmarina maxaa yeele ilahay baa qur-aanka wuxuu ku yidhi subxaana wa tacaala hal jasaau lixsaani ila alixsaan waxaa lagu yaqaanaa yacni ilaahay subxaana wa tacaala fadligiisa iyo naxariistiisa ka sokow alle subxaana wa tacaala waxay addoommadu ugu dhowaadaan iimaankooda iyo camalka saalixa walidalika qur-aanka in badan baad ku arkaysaa ina aladiina aamanuu wacamiluu saalixaati kuwii alle iyo nebigiisa rumeeye camalka suuban layi kaanat lahum jannaat اlfirdowsi nuzula ayb faama aladiina aamanuu yani kuwii alla rumeeye wacamiluu saalixaati faduubaa lahum yani laanta jannada u sugnaatay baa la leeyahy subxana wa tacaala marka xadiiskani waa saxiixun mawquuf fi ladab اlmufrad siduu ku leeyahay yani markaa saxiixiisa laba boqol labaatan iyo saddex raqamka mar kale wuxuu leeyahy waa saxiixun liqayrihi marfuuc <coughs> oo shawaahid baa lagu taxsiininaya lagu saxiixinayaa oo xadiisku nebigana waa ka sugan yahay asagoo yacnii kalaamkii salmaan alfarisi ana wuu sugan yahay marka nebigana salawatu wasalaamu caleyh waa ka sugan yahay yacnii ina ahla almacruufi fi dunya hum ahlu اlmacruufi fi اlaakhira faqaala inii samictuhu min abi cuhmaan yuxadisuhu isagoo xadiiska ka tebinaya can salmaana facaraftu waxaan gartay ana daaka kaasi kadaaka sidaa inuu yahay famaa xadastu bihi umaanan sheegin axadan ruuxna yani qadun weligay yani markaa ruuxna uma sheegin ruuxaan u sheegay ma jiro xadiiska marka waxaa warinaya yani markaa sidaynu soo tilmaanay bukhaari ayaa fi ladab اlmufrad yani marka ku warinaya qaala اlimaamu raximah اllahu tacaala baabun ina kula macruufin sadaqa iyo wanaag kastoo ruuxu uu sameeyo waa sadaqo xadaana caliy bnu cayaashin qaala xadaana abu qasaan yani abu qasaan waa muxamed ibnu mudarif yani axad alaclaam alasbaat asiqaat qaala xadaanii muxamed ibnu munkadir can jaabir bni cabdilaahi can اnabiyi sala اllahu alayh wasalam jaabir bni cabdilaahi wuxuu nebiga ka warinayaa qaal wuxuu yidhi nebigu salawaatu ullahi wasalaamu caleyh kullu macruufin macruuf kasta sadaqatun waa sadaqo yacni qof baad u kaalmaysay gacantaad yacni wax uga kaalmaysoo deeq baad siisay waa sadaqo hadal wanaagsan iyo talo wanaagsan baad siisay waa sadaqo yacnii meel uu haddii ilaahay buu ku kufay garabkaad qabatay oo waad soo kicisay waa sadaqo gaadiidkii iyo gaadhigii markuu fuulayay baad boorsada u soo qabatay waa sadaqo mid indhala oo haddii ilaahay kuu ron yahay yacnii ushii saa dhulka u jiidjiidayaad aragtay inuu bir ku beegan yahay waad ka leexisay waa sadaqo daaco iyo cibaadaad samaysay ilaahay baa subxaana wa tacaala qurbaad alle ugu dhowaatay kullu macruufin sadaqa qaacidadaasaa kuu taal waa hadal kooban oo jawaamiculkelim ka mida ah oo murti badan xambaarsan bukhaari baa fii saxiixii ku warinaya xadiikan raqamka wa abu daawuuda fii sunanihi watirmidi fii jaamicihi walimaam axmed fii musnadihi ayuu isaguna ku warinaya mujaladka afraad qaala imaam raximah llahu tacaala xadaana aadam ibn abi iyaas alcasqalaani qaala xadaana shucba ibn اlxajaaj alcataki qaala xadaanii saciid ibn abi burda ibn abi musa alashcari can abiihi yani abi burda ibn abi musa alashcari can jadihi abu musa alashcari qaala wuxuu yihi qaala nebiyu sal alla aleh waslem nebigu wuxuu yihi calaa kulli muslimin sadaqa ruux kastoo muslima dushiisa waxaa ahaatay oo lagu leeyahay sadaqatun sadaqa lagu leeyahay qaala waxay yidhahdeen fain lam yajid haddaanu helayn wuxuu gacanta ka bixiyo hadduu waayo muxuu samaynaya qaala wuxuu yidhi nebigu sal alla aleh wasalam fayactamilu biyadayhi labadiisa gacmood buu ku shaqaynaya fa yanfacu wuu anfacayaa nafsahu nafsadiisu anfacayaa wayatasadaqu wuuna sadaqdaysanayaa qaal waxay idhahdeen fain lam yastadic haddaanu awoodinoo arrinkaa aanu karina yani marka muxuu samaynaya ow amase lam yafcal ama aanu samaynin waxaa dhici karta isagoo awoodi kara dee inaanba ilaahayba waafajin subxaana watacaala saa darteed bay waxay u leeyihiin ow amase lam yafcal aanu samaynin qaal wuxuu idhi fa yuciinu wuxuu u kaalmaynayaa dalxaajati xaajada iyo baahida midkoo u saaxiibka ee almalhuufi ee loo dhibgeliyey baahidaa loo dhibgeliye la dhibay almalhuufi yani markaa loo dhibgeliyey waa ruuxa yani markaa dhiban ee dhibtii ay ka muuqanayso cid markaa u heelanaysaanana jiro qaalu waxay idhaahdeen fain lam yafcal haddaanu samaynna qaal wuxuu idhi wuxuu farayaa dadka bilkhayri samuhuu faraya oo amase ya'muru wuxuu farayaa bilmacruufi macruufkuu farayaa khayrka iyo macruufka isku mid qaalu waxay idhaahdeen fain lam yafcal haddaanu samaynna afkiisii hadduu cidna wax ka fari waayo muxuu samaynaya qaal wuxuu yumsiku wuxuu ka joogsanayaa can ishari sharka ayuu ka joogsanayaa fa innahu kaas sharka inuu ka joogsado ayaa lahu isaga sadaqatun sadaqa u ah buu nebigu yidhi salawaatu ullahi wasalaamu alayhi shareecadeennu marka waxay ku dhisan tahay ummadda yani in samaha iyo wanaaga la faro xumaatadana laga reebo halka gaaladu ay ku odhanayaan afaariska dadka kale hagelin ya sheekadan afaariska dadka leh afaara dad kale lama galay ku odhanaya soomaalida war afaare dadka laan gelayna waan ka shaqaynayna tii qaawanayd baa la marada sii dayso tii mootada iyo mxuaha bigibigida saarnayd baa laleeya ka deg afaariskan yaa kuu dirsaday nebi maxamed baa ii dirsaday salawaatu ullahi wasalaamu aleyh waa shaqadii yani rasuulka mamay dadka afaarahooda lama galo dadka afaarahooda lama galo bukhaari baa fii saxiixii ku warinaya imaam muslimna kitaabu zakaat yani ayuu ku warinayaa raqamka tirmidi iyo imaam axmed iyo qayrkoodna way warinayaan haddaadan wax kale awoodi karinoo inaad daaci noqoto risaalada alle subxaana wa tacaala nebi maxamed khalqiga uu ugu soo dhiibay inaad xambaarto aad awoodi kari weyday naftaada sharkeeda ummadda ka cesho waa martabada ugu hoosaysa dadkuna waxay u yaqaaniin oo ay moodaan macnaha qofku markuu diinta dadka farayo ama wax ka reebayo ama uu wax farayo in loo baahan yahay inuu cilmi badan iyo aqoon badan uu leeyahay <coughs> masaa'ilku way kala jiraano masaladana aad ka hadlayso aqoonteeda haddaad leedahay inaad caalim noqoto shardi maaha haween qaawanoo xijaabkii taftahaysa oo cawradeedii muujisay inay xaaraan ku dhacday waa macluumun min addiini bidaruura soo maa waa qofaan aan garanayn baa jira waa caasha garata jiray marka wuxuu odhan jiray masalada markuu jilcinaya waa caasha garata ayaantii dambaa mid xaaskiisa caasho la yidhahdaa meesha fadhiya war waxa islaantayda ku salida islaamuhu waa badan yihiin muxuu tusaalaha ugu soo qaadanaya ma ujeeda caasho garata isagu marka wuxuu uga jeeday masalo fudud oo basiidahoo qof walba oo bulshada ka mida kaalintuu doona ha ka jooge uu garanaya uga jeedo marka waa masle la garanaya qaala alimaam raximah llahu tacaala xadaana musadad ibnu musrad qaala xadaana yaxya ibnu saciid alqadaan can hishaam ibni curwata qaala wuxuu yidhi xadaanii abii waa curwa subayr ana abaa muraawixin abaa muraawix waa siqatun adraka nabiy sal alla aleh wasalam walam yarah abaa murawix alkhifaari ahbarahu wuxuu ga warramay ana abadarin abadar alkhifaari saxaabiga ledah ahbarahu inuu u sheegay annahu sa'la rasuula allahi sal allau aleh wasalam rasuulka ilaahay buu weydiiyey ayulcamali camalka keebaa afdal ugu fadli badan qaala wuxuu yidhi iimaanun billaahi rumayn ilaahay subxaana watacaala la rumeeyo ayaa ugu fadli badan maxaa yeele faasilka wax kala saarayaa waa maxay waa iimaan huwa aladii khalaqakum faminkum kaafirun wa minkum mu'min waxaa ummaddu ay ku kala baxayso ee qolana ilaahay subxaana wa tacaala ridihiisa iyo raalli ahaanshihiisa iyo inuu soo dhoweeyo ay ku mudanayaan waa iimaanka qolana nacdal iyo fogayn ay ku mudanayaan waa gaalnimada iyo kufriga alle wuxuu rasuulku yidhi wa jihaadun iyo jihaad iyo halgan loo halgamo fii sabiilihi alle qooraha iyo addoommada afdalu midkeebaa ugu fadli badan qaal wuxuu yidhi aqlaaha samanan midka ugu lacag qaalisan hadday riwaayaadka qaarkood waa aclaaha idiin qorayaanna waa mida ugu koraysa isku macno wa anfasuhaa midda ugu qiimo badan ugu nafiisan cinda ahliha ehelkeeda markay dhex joogto adoomka yani markaa loogu jecel isku xoog maaha oo isku shaqo maaha oo isku muuqaal iyo tabar maaha saa darteed bay ku kala qiimo badan yihiin suuqa markay joogaan addoommadu wuxuu nebigu yidhi salawatullahi wasalaamu calayhi saxaabigii uu xadiiska warinayay qaala wuxuu yidhi ara'ayta bal iiga warran maxamedow in lam afcal haddaanan sidaas samaynin qaala wuxuu yidhi tuciinu wa tuciinu waxaad u kaalmaynaysaa daa'ican yacnii mid dayacan oo dhibban baad u kaalmaynaysaa daa dayaacin wa khusraanin nusqooyinka qaarkood baa saanican yacnii mid wax samaynaya ay waa isku mid labada riwaayadoodba way jiraan saanican iyo daa'ican saanican mid wax samaynaya yani markaa u kaalmaynaysaa oo amase tasnacu waxaad u samaynaysaa la'akhraqa yacni mid wax samaynaya falkii isku dayaya laakiin aan waxba samayn karin akhraqu waxaa weeye yacni laysa bisaanic mid farsamo yaqaano oo wax samayn kara maaha dayib kaasaad u samaynaysaa qaal wuxuu yidhi arayta bal iga in lam afcal haddaanan samaynin qaala wuxuu tadacu nnaasa dadka ayaad kala tegaysaa min ashari sharka fa innahaa sadaqatun sadaqa weeye tasadaqu biha calaa nafsika naftaada aad ku sadaqadaysta nasaa'i baa fii sunanihi ku warinaya yanii sidoo kale bukhaari baa isna fii saxiixii ku warinaya iyo raqamka ayb wuxuu leeyahay nebigu salawaatu ullahi wasalaamu calayhi fa inaha sadaqatun sadaqo weeye tasadaqu biha calaa nafsika naftaada aad ku sadaqadaysanayso qaala xadaanaa abu nucmaan waa muxamed ibnu fudayl assaduusi qaala xadaanii mahdiyu bnu maymuun can waasil mawla ibnu cuyayna yani waasil ibnu waasil alsdi mawla ibnu cuyayna waa iqa can yaxya ibnu cuqaylin can yaxya ibni yacmur yaxya ibnu cuqayl laysa bihi ba'sun wayaxya ibnu yacmur waa abu sulaymaan albasri yani markaa waxa weeye nin siqa ah can abilaswad addu'ali ama abulaswad addiili labadaba waa la yidhaha magaciisana waxaa la yidhaha alim ibnu camrin daalim ibnu camrin ayaa la yidhahda can abi darin abi dar waxaa laga wariyey qaal wuxuu ihi qiila waxaa layidhi yaa rasuulala rasuulka ilaahi dahaba ahlu dusuuri dadkii xoolaha lahaa way la tageen bilujuuri ajaradii bay la tageen addusuur waa jamcu dasar wa huwa almaalu lkasiir waa xoolaha fara badan dayib bilujuuri ajaradii bay la tageen yusalluuna way tukanayaan kamaa nusallii sidaannu u tukanayno wayasuumuuna way soomayaan kamaa nasuumu sidaannu u soomayno laakiin shaygayna dheryihiin waxaa weeye wayatasaddaquuna way sadqadaysanayaan bifuduuli amwaalihim xoolahooda dheeraadkiisa ayay sadqadaysanayaan xoolahooda inta dheeraadka ayay sadqadaysanayaan qaala wuxuu nebigu yidhi alaysa qad jacala allaahu miyaan ilaahay idin yeelin lakum idinka maa tasadaquuna waxaad sadaqadaysataan miyaan ilaahay idiin yeelin sadaqadu xoolo keliya maahe waxaad la baxdaan miyaan ilaahay idiin yeelin inna bikulli tasbiixatin tasbiix kasta oo qofku subxaan allah u yidhaahdo iyo wa taxmiidatin taxmiid kastaoo alxamdulilahi uu yidhaahdo sadaqatun sadaqa weeye buu nebigu yidhi salawatullahi wasalaamu caleyh wa budci axadikum midkiin yanii haweenaydiisa inuu u galmoodo sadaqatun sadaqo wey budci bimacnaa alfarj yani xubinkii taranka waay wa budci axadikum midkiin haweenaydiisa inuu u galmoodona sadaqatun sadaqo weeye qiila waxaa layidhi fi shahwatihi dareenkiisa iyo damacigiisa <coughs> iyo shahwadiisa inuu gutuu ugu tegayaaye sadaqatun sadaqo miya ahaata sadaquu ku helaya ninkan isagaaba maman oo dareen qalbigiisa ku soo dhacay buu xaajadan iyo dantan u gudanaya nebigu tusaaluu siinaya marka qaala wuxuu yidhi low wudica haddii la dejin lahaa shahwadaas fii xaraamin xaaraam haddii la dejin lahaa alaysa kaana calayhi wisrun sow dushiisa dembi ma ahaadeen qaabka uu shahwada u gudanayo qaabaan xalaal ahayn iyo dariiqaan sharci ahayn hadduu u gudan lahaa akaana calayhi wisrun sow dembi ma ahaadeen sow ma dembaabeen fakadaalika waxaa kuula mida in wadacahaa hadduu dhigo shahwadiisii iyo biyihiisii filxalaali xalaal hadduu ku guto kaana lahu ajrun ajar baa uu nebigu yidhi salawaatu ullahi wasalaamu calayh ajar buu ku helayaa maxaa yeelay dareenka iyo damaaciga bini aadamka ilaahay baa ku abuuray subxaana wa tacaala dhammaantoodna shahwada way gudanayaan laakiin qaabka ay u kala gudanayaan iyo dariiqa iyo wadada ay u marayaan ayaa kala duwan qoladii gaalada ahayd waxay u marayaan iyo kuwo badanoo faasiqiin oo muslimiinta cusaadoodii waxay u marayaan dariiqan sharci ahayn oo xaaraan ladiina kafaruu yakuluuna wayatamatacuuna kama takulu lancaamu alalihi subxana watacaala kuwii gaaloobay way cunayaan oo sida nicmoolayda iyo xooluhu wax u cunaan bay u cunayaan xooluhu qaabbay shahwadooda u gutaano orgiga iyo yani ma yaqaano hooyadii iyo habaryartii ma kala yaqaan gaaladuna waa sidaasoo kale laakiin annaga dariiq sharciga nikaax sharcigaa naloo jideeyay inaan shahwadeenna aan ku gudano dariiqa aan u marno ya macshara shabaab man istadaaca minkum alba'ata falyatasawaj fa inahu aqadu lilbasari wa axsanu lilfarji buu nebigu yihi salawatu ullahi wasalaamu faman lam yastadic facalayhi bisawm faina lahu wijaa ilaa nebigu guurka suu noogu boorinayay uu gaadhsiiyey qofka markuu guursado diintiisa barhkeed baa u ilaasha maxaa looga diintiisa barhkeed baa u albaabada shaydaanku dadka uu ka soo galo waa laba albaab waa ashubuhaat wa shahwaat marka shahwaadkii waaba laga xidhay hadduu dariiq xalaala iyo guurkii uu gutee oo wada xalaala uu u maree shubuhaadka ha iska ilaaliyo waxyaabaha diintiisa lagaga shakigelinayo bukhaari baa fii saxiixii ku warinaya muslimna kitaabu zakaati abu daa'uudna fii sunanihi buu ku warinayaa daarimina mujaladka koowaad baabu imaadat aladaa wuxuu baabu yahay wixii ummadda dhibayay dariiqa in laga leexiyo imaadat ladaa dhibkii in la leexiyo xadaana abu caasim annabiil waa daxaak ibni makhlad can abaan ibni sacsaca yani abaan ibni sacsaca waxa lagu tilmaamay inuu ikhtilaad uu ku dhacay markii dambe ikhtilaad uu ku dhacay can abilwasaac jaabirin can abi barsata alaslamiyi radi allaahu canhu qaal qaala wuxuu yidhi qultu waxaan idhi yaa rasuulalahi rasuulka ilaahyow dullanii itusi calaa camalin camal itusi yudkhilunii iljanna jannada igeliya saxaabadu majaalistan khayrkee nebi maxamed ummadda yani khayrka iyo samaha uu ku farayo iyo ceelkan saafiga ah ummadda ka waraaminayo su'aasha ugu muhiimsan ee aakhiradooda anfacaysay nebiga weydiinaya dullanii ituse calaa camalin camal yudkhilunii igeliya aljannata jannada igeliya qaala wuxuu yidhi amiidil adaa yacnii dhibka leexi wixii dhiba leexi can dariiqi nnaasi dadka waddadooda ka leexi buu nebigu yidhi salawaatu ullahi wasalaamu calayh dayib waxyaabaha jannada lagu galo waxaa ka mid a yacnii ummadda inaad wixii dhibaya dariiqa aad ka leexiso waa asbaabta jannada lagu mutaysanaya ka midta waa ninkii se ilaahay waafajinaya subxaana wa tacaala bal innagu soomaali haddaan nahay waabwaxaan la soo aadaynaa dariiqaan la soo aadayna imaam axmed baa fii musnadihi ku warinaya mujaladka afraad afar boqol iyo saddexiyo labaatan saxaxu fi saxiixa kun shan boqol konton iyo sideed raqamka qala alimaam raximah llahu tacala xadaana muusa ibnu ismaaciil atabudaki qala xadaana wuhayb ibnu khaalid can suhayl bn abi saalixin can abiihi abi saalix asamaan dakwaan loo yaqaan can abi hurayra can nabiyi sal alla aleh wasalam qaal wuxuu yidhi mara rajulu ninbaa wuxuu soo maray bishawkin qodax laan qodaxa ayuu soo maray oo fi dariiqi dariiqa dhexdiisa taal fa qaala wuxuu yidhi la amiidanna walle waan leexiyaayo waan leexiyaa haada shawka qodaxdan iyadaa waan leexiyaa dariiqa waan ka duwaa laa yaduru dhibi maayo rajulan nin oo musliman muslima faqufira lahu markaasaa loo dembi dhaafay hal laanoo uu yidhi laantanuu qof muslima inaanay dhibin darteed baan wadada uga leexinaya baa ilaahay ugu dambi dhaafay subxaana watacaala <coughs> buhaari fi adab mufrad saxiix adabi lmufrad aba boqosagaashan iyo aba boqosodoniyo sagaal raqamka qaala alimaamu raximah llahu tacaala xadaana muusa ibnu ismaaciil atabudaki qaala xadaana mahdiyu can waasilin can yaxya ibni cuqaylin can yaxya bni yacmur can abi lswad addu'li sanadkan dhammaantii waynu soo marray can abi darin alkhifaari qaala wuxuu yihi qaala rasuulu ulahi sal allahu aleh wasalam rasuulka ilah wuxuu yidhi yacnii curidat calaya waxaa dushayda loo soo bandhigay acmaalu ummatii ummadayda camalkeedii ayaa loo soo bandhigay xasanuhaa midka ugu wanaagsan iyo wasayi'uhaa midka ugu xun fa wajadtu waxaan helay buu nebigu yidhi salawaatu ullahi wasalaamu calayh fii maxaasini acmaaliha acmaasheeda kuwa ugu wanaagsan inay ka mid yihiin ana aladaa dhibka oo yumaadu laga leexiyo cani dariiqi dariiqa iyo jidka iyo waddada dadku marayo laga leexiyo wa wajadtu waxaan helay fii masaawi acmaaliha acmaasheeda kuwa ugu xunxunna annuqaacatu candhuuf ama xaako inay tahay filmasjidi masaajidka dhexdiisa lagu tufo laa tudfanu aan la aasin buu nebigu yidhi salawatulahi wasalaamu hadda laga hadlaya waa masaajidkii nebigu ma goglanayn yanii tamuux iyo caro iyo buu ahaa masaajidka nebigu salawatulahi wasalaamu calayh ilaa saxaabadu ridwaanullaahi markay sifaynayeen oo tilmaamayeen waatay tilmaamayeen ninkii reerbaadiyaha inuu daraf iyo dacal ka mida intuu ku kaajay nabigu uu yidhi biyo ku shuba waay lahaayeen waxba caradii lama qodin hoos looma qodin ayb wuxuu nebigu yidhi salawatullahi wasalaamu caleyh ummadadayda acmaasheeda kuwa ugu wanaagsan waxaa ka mida wixii dhiba ee ummadda dhibayo dariiqa laga leexiyo waxyaabaha ugu xunxunna waxaa ka mida yani waxa weeye waa candhuuf masaajidka yani markaa lagu tufo bini aadamka sidiisaba nidaam baa cabiidiya bini aadamka waxaa cabiidiya nidaam baa cabiidiya ama nidaamkan sharciga ha ahaado ama mid kale oo haddii ilaahay ku run yahay noloshan adduunyada iyo sistamkan adduunyada loo samaystay ha ahaadee nidaam baa cabiidiya biniaadamka tusaale koobanaan idin siiyo qolada yurub ka timaadda hadda waxaa dhulka ay ka yimaadeen yurub iyo maraykan iyo qarbiga waxaa la baray shayga qashinka inuu leeyahay meel lagu tuuro caagadii biyaha uu ka cabbay hadduu ku tuuro waddada dhexdeeda ku tuuro maxaa lagu samaynayaa waa la ganaaxaya soo maa lacagtii baa marka waxay bartay noloshii yacnii qaabkeedii inay hagaajiso laakiin markuu maraykan iyo yurub ka yimaadee soo duule halkan yimaado muxuu samaynaya nidaam kama jiro marka waddadu ku tuuraya ila ciduu ka baqayaa ma jirta wadadu ku tuuraya marka waa tusaale kooban oo qofka yacni sida noloshiisa nidaamku uu wax uga bedelo ah wey annaga marka shareecadu booliis kuma daba dhigin laakiin maxaa lagu tala saaranayaa iimaanka qalbigaaga ku jiraa lagu tala saaranaya icmaluu maa shi'tum fa innii bima tacmaluuna basiir waxaad doontaan sameeya waa idiin jeedaa buu ilah leeyahy wa tacaala haddaad acmaasha kuwooda ugu yaryar aad samayso alla dartiina aad u samayso ilahay agtiisa ajar baad kaga helaysa tarbiyadaasi waa tarbiyadda qofka muslimka inuu xambaaro loo baahanya imaamu muslim baa kitaabu lmasaajid buu ku warinaya axmed iyo ibn xibaan iyo qayrkoodna way warinayaan qaala alimaamu raximah llahu tacaala baabun ay hada baabun wey qowlu lmacruufi yani hadalka wanaagsan iyo wixii ku soo arooray buu xadaana bishir ibnu muxamed almarwasi waa raawiyatu cabdilaahi bnu mubaarak ardaygii cabdulahi bnu mubaarak waay qaal wuxuu yidhi ahbaranaa cabdulaahi bnu mubaarak qaal wuxuu yidhi ahbaranaa cabduljabaar ibnu cabaas alhamdani cabdljabaar ibnu cabaas alhamdani ashaami yani abu dawuud wuxuu yidhah laa ba'sa bihi imaam axmedna wuxuu yidhahdaa arju an laa yakuuna bihi ba'sun yani rumiya bitashayuc xoogaa shiicanimaha lagu gano can cadiy bni haabitin can cabdulaahi bni yasiid alkhadmi waa saxaabi qaala wuxuu yidhi qaala rasuululahi sal aleh waslm rasuulka ile wuxuu yidhi kullu macruufin macruuf kasta sadaqatun waa sadaqo macruufkaasi af iyo adin labadaba waa ka imanaya kelmad fiican oo aad qof u sheegtay gacantaada oo wax fiican aad ka bixisay shay yacni markaa diinahoo qof aad fartay kullu macruufin sadaqatun buu nebigu yihi salawatullahi wasalaamu calayh waa hadal kooban oo murti badan xambaarsan nebiga salawatullahi wasalaamu calayhi waxaa la siiyey uutiya jawaamicu lkelim abu daauud baa fii sunanihi ku warinaya tirmidi fii jaamicihi imaam axmedna fii musnadihi mujaladka afraad saxahu lalbaniyu raximah llahu tacala fi mishkaati lmasaabiix raqamka qaala alimaam raximah llahu tacala xadaana saciid ibnu sulaymaan qala xadaana mubaarak ibnu fudala can saabit ibni aslam albunani can anas ibni malikin qaala wuxuu yidhi kaana nebiyu sal alla aleh wasalam nebigu wuxuu ahaa idaa uutiya bishayi shay haddii loo keeno yaquulu wuxuu odhanaya idhabuu bihi u geeya ilaa fulaanata heblaayo u geeya innahaa kaanad waxay ahayd sadiiqatu khadiija idhabuu bihi u geeya ilaa beyti fulana heblaayo gurigeedii geeya fa innahaa kaanad waxay ahayd tuxibu khadiija khadiija ayay jeclayd ibnu xibbaan baa fii saxiixii ku warinaya mujaladka shan iyo tobnaad afar fi lmustadrak yacni mujaladka afraad boqol sagaashan iyo saddex waxasanahu lalbaaniyu fii saxiixa laba kun ka qaadanaynaa xadiiskan ruuxu markuu yacni qaraabadiisii u xidhiidhiyo muslimiintii uu xidhiidhiyo xataa xaaskiisa dadkii ay saaxiibka ahaayeen inuu xidhiidhiyaa laga qaadanaya ninka soomaaliga laakiin islaantayda saaxiib ahaayeen xoogaa waxayba ku tahay inuu sheegsheego waxay ku tahay malaha foolxumay ku tahay soo laakiin nebigu salawatullahi wasalaamu calayhi meesha ay kaga taallay baa waxay tahay nolosha markay la qaybsatay ayay waxay noqotay yacnii muciin wanaagsan oo diintana ugu kaalmeeya maalmihii waxyigu uu ku bilaabmay ee welwelku uu ku bilaabmay ee noloshiisii hore nolol kale uu uga guuray cidda garab istaagtay waxay noqotay khadiija ayay noqotay marka haweenayda fiicani aad iyo aad baa shareecadu u ammaantay nolosha kula qaybsata nebigu wuxuu yidhi addunyaa mataacun wa khayru mataaciha almar'atu saalix bal sacaadada iyo liibaanta adduunyada waxaa ka mid ah haween wanaagsan oo ilahay ku waafajiya halka nebigu uu ka magangalay maxay ahaa xadiiska aynu soo marna wasawjun tushayibunii qabla almashiib ilaah waxaan kaa magangelayaa haweenay ciraysa intaana wakhtigii cirada iyo da'dii aanan gaadhin taasna ilahay waa ka magangalay nebigu salawatullahi wasalaamu caleyh qaala alimaam raximah llahu tacaala xadaana moxamed bnu kaiir alcabdi qaala ahbarana sufyaan yacni sufyaan athawri can abi malik alashjaci can rabciy bni xiraash can xudayfata ibn lyamaan qaal wuxuu yidhi qaala nebiyukum sal alla aleh wasalam nebigiinnu wuxuu yidhi kullu macruufin macruuf kasta sadaqatun sadaqo weeye xadiiskii hore abu daawuud tirmidi iyo axmed ay warinayaan wa baabu alkhuruuji ila almabqalati wa xamli shayin calaa caatiqihi ilaa ahlihi bizabiili baabu lkhuruuji bixitaankii buu baabu yahay ninkii uu u baxo ila almabqalati yacnii beertii yarayd ee khudradda xaggeeda u baxo dalika luqadan casriga ee wakhtiga carabta haddaad hadda tagto waxay ku odhanayaan albaqaala meesha khudradda lagu iibiyo waxay ku odhanayaan baqaala hadihi albaqaala marka mabqaladu waxa weeye waa beerta yar ee yaanyada iyo begelka iyo salladhka iyo waxaas ay ka baxaan iyo wa xamli shayin shay inuu soo xambaaro calaa caatiqihi tunkiisa iyo degtiisa uu ku soo xambaaro ilaa ahlihi ehelkiisiina uu soo xambaaro bizabiili ama bizimbiili labada waa layidhahdaa salad iyo dimbiilna yani markaa uugu soo xambaaro beertiisii intuu tago daynu warka soo koobno xoogaa khudrada inuu reerkiisii dusha uugu soo qaado dimbiil uu ku soo qaado xadaana isxaaq ibnu mahlad waa isxaaq ibnu ibrahim isxaaq ibnu rahwiya can xamaad ibni usama can miscar ibni kidaamin qaal wuxuu yidhi xadaanii cumar ibnu qaysin can camr ibni abi qurat alkindi qaal wuxuu yidhi carada abi aabbahay baa u bandhigay yacni camar ibni abi qura weeye ayaa wuxuu u bandhigay calaa salmaana salmaan alfarisi buu wuxuu u bandhigay ukhtahu walaashi salmaana salmaan buu wuxuu u bandhigay ukhtihi walaashii buu u bandhigay niyow gabadh fiican baa ii joogto walaashay guurso ninka soomaaliga gabadha aad u bandhigtaa muxuu ka war muxuu hoostaygala soo gelaya ka ohanaya war gabadhu iin iyo muxuu ahaa wax laguu qarinaya ma leh in gabadh laguu sheego lagu yidhahdo gabadh baa ii joogta waa sharaf iyo karaamo iyo maamuus waay ayib faabaa waa diiday faabaa waa diiday yani markaa inuu gabadhii guursadu diiday wa tasawaja salmaan wuxuu guursaday mowlaatun lahu gabadh addoona oo camar ibni abi qura uu lahaa ayuu guursaday tanaa kasii daran sooma ninaanad walaashaa u bandhigtay oo gabadhii guriga joogtae shaqaalaha guursaday maxaa ku samayn lahayd adugu waa dili lahayd baa umalan ayb mowlaatun lahu addoonuu leeyahay oo yuqaalu laha la yidhaahdo fabalaqa abaaqura abaaqura waxaa gaadhay isagoo arrinkaa ka yara calaysan baa waxaa gaadhay annahu kaana inuu ahaaday bayna xudayfata xudayfa ibnulyamaan iyo wa salmaan alfarisiyi shayun xudayfa ibnulyamaan iyo salmaan alfarisi oo laba saxaabiya in xoogaa fahandaro iyo mugdi uu soo kala dhex galay buu maqlay fa ataahu wuu u tegay salmaan buu u tegay yadlubhu isagoo dalbaya fa uhbira looga warramay annahu isagu fii lahu beer yaroo khudaaro uu leeyahay inuu aaday fatawajaha waa u jihaystay ilayhi xaggiisa falaqiyahu wuu la kulmay macahu la jirkiisa zabiilun iyadoo dembiili ay tahay oo dembiil u wato fiihi yanii baqlun yani markaa begel iyo khudaari ay ku jirto qad adkhala uu geliyey casaahu ushiisa uu geliyey fii curwati zabiili yanii salladda ama dimbiisha sidaheedii uu xadhiga geliyo markaasudhay luqunta u sudhay wlxaal huwa yani salladiina calaa caatiqihi luquntiisa dusheeda ay saaran tahay faqaala wuxuu idhi yaa abaa cabdallah abaa cabdallaahiyow maa kaana baynaka wa bayna xudayfa adig iyo xudayfa maxaa idin dhex maray abaa cabdulaahi waa kunyatu salmaan alfarisi qaala wuxuu yidhi salmaan baa u jawaabaya haddii qof aan ku salaamin hadduu hadda ku yidhahdo ii warran warkii falaa tujiibuuh ninka warka idinku bilaaba ee war jacaylka isagoo aan kuba salaaminoo kubaraydin warka kugu bilaaba falaa tujiibuuh hau jawaabin qaala wuxuu yidhi salmaan yaquulu wuxuu ku salmaanu wa kaana alinsaanu cajuula insaanku wuxuu ahaaday mid degdeg badan ayuu ahaaday imaba aad salaamine aniga iyo xudayfo wixiina dhex marayna waad i weydiinaysa fanalaqnaa waanu baxnay buu yidhi xataa ataynaa ilaanu tagnay daara salmaana salmaan gurigiisii ilaanu tagnay fa dahala salmaanu salmaan baa galay addaara daartii faqaala wuxuu yidhi assalaamu calaykum reerkiisii buu salaamay nabadgelyo dushiinna ha ahaato uma adina yacni wuxuu u idmay liabii qurata abii qura inuu soo galo fa dakhala waa soo galay faidaa namidun faidaa waaba iyadoo namidun yacni markaas salli ama darmo ama qadiifad waxaad u taqaano mawduucun uu yaallo yani markaa la dejiyo cala albaabi yani albaabka agtiisa furaashii isbuunyaahi meesha ma yaallee caw yar baa markaa reerka joodari oo guriga u taalla wa cinda ra'sihi madaxiisa agtiisana waxaa ahayd lebinaatun lebino yacnii jaajuur ama xabado lebana ayaa ahayd qadiifada inta laga sarraysiyaa dee barkin laga waidaa waaba iyadoo qurdaadun yani markaa koore qordaadku waa jamcu qordinna waa kooraha yani koorihii gaadiidka marka la saarayo koorihiisiina markaa meesha u yar faqaal wuxuu ijlis fadhiiso calaa firaashi mawlaatika haweenaydii aad xoraysay firaashkeeda iyo gogasheeda ku fadhiiso ayib allatii gogashaasoo tumahidu linafsiha nafteeda ay u diyaarisay in lagu arooso uma anshaa wuxuu gudagalay yuxadiuhu inuu u warramayo haddaan marka fadhi baan kuugu warramaya aniyo xudayfa wixiina dhex maray dhegayso faqaala wuxuu yidhi ina xudayfata xudayfa kaana wuxuu yuxadiu mid sheega biashyaaa shayaal buu sheegayay kaana uu odhanayay yaquuluhaa rasuululahi sal aleh waslam rasuulka ilaahi uu odhanayay fii qadabihi markuu cadhaysan yahay liaqwaamin qoom uu ku odhanayay aniyo xudayfa waxaana dhex buu yidhi kaana wuxuu ahaa yuxadiu mid sheega biashyaaa shayaal buu sheegayay kaana yaquuluhaa rasuululahi sal alay wasalam rasuulka ilaahi uu odhanayay fii qadabihi yani markuu cadhaysan yahay liaqwaamin qoomna uu ka odhanayay oo rasuulka waxaa ka sugan salawatulahi wasalaamu caleyh inuu yidhi allahumma inamaa ana basharun ardaa kama yarda lbashar wa aqdabu kama yaqdabu lbashar ilaahayow anigu addoon baanahay waxaan u raalli noqonayaa sida basharku u raalli noqdo say u cadhoodaanna waan u cadhoonaya fa ayuma axadin dacowtu alayhi min ummatii bidacwatin laysa laha biahlin an yajcalaha dahuuran wasakaatan waqurba qofkii aan habaaro habaarkaana aan ehel u ahayn ilaahay u naxariis iyo raxmad uga dhig buu nebigu yihi salawatu ullahi wasalaamu calayh fa uutiya waa loo imaanayaa yacni fa uutiya waa la ii imaanayaa fa yus'alu canha markaasaa lay weydiinaya axaadiistii xudayfa sheegaysa ayaa lay weydiinaya faaquulu waxaan leeyahay xudayfatu xudayfa aclamu isagaa u ogaansha badan isagaa yaqaana bimaa yaquulu wuxuu leeyahay wa akrahu waxaan necbaysanayaa an takuuna inay ahaato daqaa'inun bayna aqwaan daqaa'in uurxumo iyo eeqo inay noqoto hadalladan axaadiistan fitanta ku saabsanee uu sheegayo in yacni dadka qaarkood meel aan munaasab ku ahayn intay saaraan urxumo iyo cuqdadii muslimiinta ay dhex gasho ayaan ka baqayaa sababtaa darteed baan u sheegi waaya wa akrahu waxaan necbaysanayaa an takuuna inay ahaato daqaa'inun eeqo yacni markaa uurxumo bayna aqwaamin qoomam dhexdood yacnii fa uutiya xudayfatu xudayfa loo lahu waxaa luu yidhi inna salmaana salmaan laa yusadiquka walaa yukadibuka yaa xertii baa warka qaadaysa soomaa waxay yidhaahdeen salmaan warkaad sheegto iyo xadiiskaad nebiga ka sheegto kumana rumeeyo kumana beeniyo ma bima taquulu waxaad leedahay fajaanii xudayfatu xudayfa ii yimi xudayfa ka xanaaqay faqaala wuxuu yaa salmaan ibna ummi salmaan salmaankan yanii salmaan hooyadii wiilkay dhashay ahow warkaama fahanteen maxaa ku jira meesha nin fiqiga dhalaalayaa la ah, raba maxaa ku jira ya aabbihiis muu sheegin soo ina fulaana haddii lagu yidhahdo odayga baa meesha ka maqan soo ninka soomaaliga ina heblaayo lagu yidhahdo wuxuu leeyahy maabahay baadna qor marka salmaankan kitaabkii hore shamaa'iluulmuxamadiya aynu ku soo marnay inuu faris uu ka yimi iyo islaamnimadiisu heerkay soo martay iyo niman kiristaanahoo fara badan boobabkii inay soo kala iibsadeen warkiisa kitaabkaasaynu ku soo faahfaahin marka ciyaalka maka marka ciyaalku waatay ku odhan jireen man abuka ya salmaan abilslaamu laa aba lii siwaahu ida ftaqaru tamiimin aw biqaysin wuxuu yidhi faqultu waxaan idhi yaa xudayfa um xudayfa xudayfahan yacnii xudayfo hooyadeed wiilkiisa ahow kelmadii ugu jawaabay uu yidhi latantahiyanna walle warkan aad dadka u sheegayso waad ka tegi aw la aktubanna ama waxaan u qorayaa fiika ay fii sha'nika ilaa cumara cumar baan kugu dacweynaya axaadiistan aad dadka u sheegayso dadka caqligoodu ma qaadi karaan cilmiguna munaasabadiiyo buu leeyahay iyo wakhti ku habboon oo la bixiyuu leeyahay axaadiistan inay isu adeegsadaan fitanta ku saabsan oo reer hebelba reer hebel uu saaro ayaan ka baqayaa jooji haddaad joojin weyda soo maaha baan kugu dacweyne falamaa khawaftuhu markaan ku cabsigeliyey wydhi bicumar cumaraan ku cabsigeliyey ayuu tarakani uu iga tegey cumar markaan ku cabsigeliy haddee cumarna burhkaa ka soo horeeya cumar ninka la yidhaahdo qof buu ku xadgudbay dhingadu waa saarantahay bakooradiis waqad qaala rasuululahi sal allau aleh wasalam rasuulka ilahi wuxuu yidhi min waladi aadama ana ana anugu min waladi aadama aadam awlaadiisiiyo ilmihiisii baan ka mid aho bashar baan ah fa ayumaa cabdin addoonkii kastoo min ummatii ummadayda ka mid ah oo lacantuhu aan nacdalo yacni lacnatan lacnad aan ku tuuro oo amase sababtuhu aan caayo sabatan cay aan ku caayo fii qayri kunhihi yacnii isagoo aan mutaysan asagoo aan ehel u ahayn aan ku tuuro yacnii fajcalhaa uga yeel baan ilaahay ballan kula galay calayhi dushiisa salaatan naxariis ilaah uga yeel baan kula galay dahabi fii siyar aclaami nubala mujaladku waa xadiiska laakiin dacfi baa sanadkiisa ku jira adab lmufrad nabigu salawaatu ulahi wasalaamu caleyh marka dhaqanba carabkiisa ugama dhigi jirin habaar yani markaa inuu dadka habaaru caado ugama dhigi jirin xadana ibn abi shayba abubakr ibn abi shayba qaala xadana yaxya ibnu ciisa can ilacmash sulaymaan ibn mihraan alacmash can xabiib ibn abi saabit can saciid ibni jubayrin can ibni cabaasin qaala wuxuu yidhi qaala cumaru cumar baa wuxuu yidhi yani ukhrujuu ina saaro ina bixiya bina inaga ilaa ardi qowmina yani qoomkayaga dhulkooda inoo saaro xagga maka inoo saaro fa kharajnaa fa kuntu ana anigo ibnu cabaas iyo ubay ibnu kacab ubay ibnu kacab iyo ibnu cabaas yacni aniga iyo ubay ibnu kacab waxaanu ahayn fii mu'ahar innaasi dadka gadaashooda ciidankan ugu dambeeyey meesha ugu dambeeya fahaajad waxaa kacday saxaabatun daruur baa kacday fa qaala ubayi ubayi baa wuxuu yidhi allaahuma asrif cannaa ilaahu naga leexi aadaaha dhibteeda dabayshan kacday dhibteeda yacni leexi falaxaqnaahum ciidankii baanu gaadhnay cumar iyo ciidankiisii waqad ibtallat iyadoo ay qoyday rixaaluhum rarkoodii iyo saabaankoodii iyadoo u qoyay baanu gaadhnay faqaaluu waxay yidhaahdeen saxaabadii cumar la socday maa asaabakum idinma asiibin miyaa alladii midka asaabanaa annagana asiiba roobkan annaga na qooyey ee naga qooyey haddii ilaahay kuu roon yahay saabaankii iyo rarkii naga qooyey idinka idinma helin miyaa qultu waxaan idhi ibnu cabaas haddaan ahay yacnii inahu ubay ibnu kacaba daca allaha casa wajalla ilaahay buu baryey subxaana wa tacaala an yasrifa cannaa xaggayaga inuu ka leexiyo adaaha dhibteeda uu ka leexiyo faqaala cumaru cumar baa wuxuu idhi alaa dacowtum lana macakum annagana maad noo ducaysaano ducada maad nagu dartaan idinkunbaa ducaystee sooma laba qolo wada socotaa qolana ducaysatayoo ilaahay subxaana wa tacaala inuu ka badbaadiyo daruurtan kacday qolana daruurtii roobkii ay waday yanii haddii ilaahay kuran iyo dabayshii intay ku saydhay ayay rarkoodii iyo saabaankoodii ay ka qoysay ubay ibnu kacab marka mustajaabu dacwo ahaa ayib dacwada yani wuxuu ahaa qofka yani ilaahay subxaana wa tacaala wuxuu ka baryo mid heelu ahaa ila dacwadu habaarna waa noqotaa dad baa waxay saa u eegaan aan loo marmarin ducana waa noqotaayoo wuxuu ilaahay subxaana watacaala ka baryo in laga ajiibo baabu lkhuruuji ila dayca wuxuu yahay bixitaankii loo baxayey dayca waxaa la yidhahdaa maguurtada waa beeraha iyo waxa la midka ah xadaana mucaad ibnu fudala qaala xadaana hishaam ibnu cabdillaahi addistiwaai can yaxya bn abi kasiir adda'i can abi salm ibn cabdiraxman ibn cawf azuhri qaala wuxuu yidhi ataytu aba saciidin alkhudri baan wa kaana liya wuxuu ii ahaa sadiiqan saaxiib buu ii ahaa faqultu waxaan ku idhi alaa nakhruju miyaanan baxayn ila nakhli geetimreedkii beertii xaggeeda miyaynan aadayn fakharaja wuu soo baxay wa calayhi khamiisatun lahu asagoo markaa labisan maro diildiilima leh liidliidlehamiisadaain badan baynu soo mar imaam muslim iyo abu dawud iyo tirmidi iyo ibn maaja warinaya can curwata ibni subayrin can muqiirata muqiira ibnu qaswaan can ummi muusa waa haween cali bin abi daalib markaa uu qabay oo sabyigii ka mid ahayd qaala wuxuu yidhi samictu caliyan cali baan maqlay salawaatullaahi calayh salawaat ullaahi calayhi waa war shiico in cali la yidhaahdo si gooniya saxaabada loogu yidhaah yaquulu isagoo leh cali amara nebiyu sal alla aleh wasalam nebigu wuxuu faray cabdulaahi ibni mascuud buu faray an yascada inuu fuulo shajaratan geed inuu fuulo nebigu cabdulahi bni mascuud buu yihi geedka intaad fuusho laama cadaya ama rumaya nooga soo go oo fa yaatiihi uuga keeno minhaa bishayin shay uuga keeno fa nadara asxaabuhu asxaabtiisiibaa waxay fiiriyeen ilaa saaqi cabdilaahi cabdilaahi dhudhunkiisiibay hoos guntigii marka maxaa muuqanaya dhudhunkii baa muuqanaya fa way ku qosleen saxaabadu min xumuushati saaqayhi labadiisa dhudhun dhudhubnida ay dhudhuuban yihiin ayay ku qosleen faqala qaala rasuulu lahi sal la aleh waslm wuxuu yidhi maa tadxakuuna maxaad ugu ku qoslaysaan la rijlun lugmiyaad ku qoslaysaan cinda allaahi ilaah la rijlu cabdilaahi ilaahi subxaana wa tacaala eh, lugta cabdilaahi la rijlu cabdilaahi cabdilaahi lugtiisu asqal waxay kaga culus tahay fil miisaani miisaanka maalinka qiyaame waxay kaga culus tahay min uxudin buurta uxud ayay kaga culus tahay lugtan dhuubane aad arkaysaan iyo adinkan idinku aad ku quslaysaan ee yaraysanaysaan maalinka qiyaame addoommada marka la miisaamo wanadacu mawaasiina alqisti liyowmi alqiyaama buurta uxud waa ka culus tahay waxaa qalfoofka iyo muuqaalka maahee ilaahay subxaana wa tacaala iimaanka uu qalbigiisa u geliyey yacni ayaa wax walba ka culus wa iimaankaasaa wax walba ka culus qaala alimaamu raximah allahu tacaala baabu lmuslimi mir'aatu akhiihi wuxuu baabu yahay muslimku muslimka kale walaalkiisa kale muraayad buu yahay muraayaddu maxay kuu tartaa way ku toostoosisaa soo maha iyo waxa ku saaran muraayad haddaad isku eegto way ku toosinaysaa muslimkuna muslimka kale muraayadaas u iyo ceebihiisu qariya qala imaam raximah llahu tacala xadaana asbaq ibn faraj qala ahbaranii ibnu wahab qala ahbaranii khalid ibnu xumaydin can khalid ibni yasiidin can sulaymaan bni raashidin can cabdilahi bni abi raafic can abi hurayrata qaala wuxuu yidhi almuminu ruuxa muminkae eh, waa mir'aatu akhiihi walaalkii muraayadiisa wey idaa ra'aa fiihi cayban ceeb hadduu ku arko aslaxahu waa hagaajiyaa ceebtii bannaanka iyo dariiqa ma keene wuu hagaajinaya qofka muslimka ceebihiisu asturaya xadana ibrahim ibnu xamsa qaala xadana ibn abi xaasim can kasiir bn ibni saydin can waliid bni rabaxin can abi hurayra can nebiy sal alla aleh wasalam qaala wuxuu yidhi almuminu ruuxa muminkaay waa mir'aatu akhiihi waa muraayadda walaalkii wlmuminu ahu lmumin muminku waa muminka kale walaalkii ka kaafiyaa calayhi dushiisa daycatahu yacnii wixii baadidiisa ahayd ayuu ka kaafiyaa macnaheedu waxa weeye baadidiisa iyo wixii ka dayacnaabuu u ururiyaa wayaxuuduhu wuuna difaacaa min waraa'ihi gadaashiisana wuu ka difaacayo qofkan muslimkee walaalkiisa yacnii inta uu ag joogo cirdigiisa iyo sharaftiisa in meel lagaga dhaco ma ogola nebigu wuxuu yidhi qof muslima qofkii cirdigiisa iyo sharaftiisa difaaca ilaahay baa isagana wejigiisa maalinka qiyaamay naarka difaaca annaga laakiin fadhi kudirarka kii kula fadhiyay markuu kaa dhaqaaqo maxaa la samaynaa waa laga qacsiinaya markaasay qaaciido beenana u samaysteen oo tuugnimo oo ah. waxay yidhaahdeen dadkuna waa dadkuna waa xandaaq xooluhuna waa xaabqaad bay yidhahdeen soo ma nebigu salawaatu ullaahi wuxuu qofka waxaa dembi ugu filan walaalkii yacnii inuu ka sheego waxaanu ahayn ayaa dembi ugu filan buu nebigu yihi salawatu ullahi ruuxii walaalkii dabagaloo cawradiisa raacraacana ilaahay baa fadeexadaynaya walow gurigiisa dhexdiisana ha jooge ceebtaadu iyadoo kuu qarsoon baa ilaahay dariiqa iyo bannaanka keenaya aadaabta islaamka laynagu barbaarinayaa wallahu subxana wataala aclam bisawaab acla billahi towfiq